bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi lcaalamiin wsala allahu wasalam calaa nabiyina muxamadi wala aalihi waasxaabihi ajmaciin waman tabicahum biixsaanin ila ywm iddiin ama bacd weli abwaabu nikaax iyo tawaabicdadii baynu ku jirnaa cashirkeed u dambeeyana wuxuu ahaa ciddada iyo ixdaadka ama xilliga asayda ay haweentu wada waxaan joognay halkuu i ay fi listibraai fasalkan wuxuu ku saabsan yahay haween in uurkeedii iyo minkeedii uu banaan yahay la hubsadaa loo baahan yahay ciddadii dalaaqa iyo wafaadkana midna aan ahayn iyo axkaamta la xiriirta waana masalo sida mualifku u dhigay raximah llahu tacaala la xiriirta axkaamu liimaan haweenka addoommada ee la leeyahay iyo axkaamtooda qayb ka mida ayuu ku soo qaatay isagu halkan wuxuu yihi man maraka amatan xaruma calayhi wadcuhaa walistimtaacu biha xataa yastabriyaha bacda qabdiha man malaka qofkii milkiyey milkigiisa soo gasho ama deeq la siiyey ha noqoto ama inuu soo iibsaday ha noqoto ama dhaxal ha ku helo ama sabyi iyo qaswi iyo duulaan iyo jihaad ha ku helee man malaka qofkii milkiyey gacantiisa soo gasho ama tan addoon milkiya xaruma calayhi waxaa xaaraam ka ah waqtuhaa inuu u tago u galmado waa ka xaraam iyo walistimtaacu bihaa inuu ku istimtaaco oo la waxoogay taataabashiya xiriir ka sokeeya jimaac dhex maro xataa yastabri'ahaa ilaa uu ka hubsado bacda qabdihaa markuu guddoomo kadib ilaa uu ka hubsaday ilmo kale miyay wadaa ninkeeda wax kala ma ku jiraa mise waa gormadan gosheedu iyo caloosheedu ay bannaan tahay wuxuuna ku hubsanayaa buu yihi bilwadci inay dhasho in kaanat xaamilan hadday tahay mid uur leh hadday uur leedahay ilmihii inay dhashaan lagu hubsanayaa in uurkeedu bannaan yahay wa bixaydatin hal caaduu ku hubsanayaa in kaana hadday tahay xaa'ilan goormadan taxiidu xayd iyo caado ay ku dhacdo haddii ay tahay mid gormadan bimacnaa wax uura aan lahayn tahayna haweenka caadadu ku dhacdo waxay ku hubsan inay caadadii hesho hal caada ah wailaa fa bishahrin haddii kalena bil bay tirsan haweenkii ciddata xaaidadoodu ahaan jirtay biwadci lxamlina istibrahoodu wuxuu noqonayaa biwadci lxamli inay dhasho kuwii caadada ku tirsan lahaa hadday maanta ciddo tahayna hal caaday tirsan hadday maanta ciddadeeda bilo ku tirsan lahaydna hal bil bay tirsan wain kaanad hadday tahay zawjatuhu haweenta uu qabo amatan adan weeye wuxuu ka mid ahaa dadkii loo baneeyey addoonta inuu guursado labadii sharti ee suuratu nisa lagu sheegay inuusan awoodu ku guursado qof xora lahayn oo dumara ah. iyo midda labaad inuu zina ka baqo fashtarahaa uu soo gatay addoontii xaaska ku ahayd baa awoodda qaala kuu suura gashay oo aada gadatay infasakha nikaaxu nikaaxii wuu gurayaa waxallat lahu way u banaanaanaysaa bimilki lyamiini addoonnimada way ugu banaanaanaysaa min gayri istibraahin isagoo ninkeeda inuu kala hubsado aan u baahnayn waayo waa un isla isagii labada xiriir ee caqdigii kii hore iyo kan milkulyamiinka ahna labadaba waa xalaal wixii ku dhashana waa sax tii horena caqdi saxiixu ku qabo xiriirkoodu sharcigu ahaa tan dambana milkilyamiin lahaanshuu kuu tegiyo iyadana waa banaan tahay waaladiina hum bifuruujihim xaafiduuna ilaa calaa aswaajihim markii hore ahayd aw maa malakat aymaanuhumna marka labaad wey waxaa la kala eegaa qofka labadiisa biyo markay midna xaraam ku dhacaan midna ay xalaal yihiin baa xaraamtii xalaasha la kala soocaa hadda labadaba xalaal wey caqdigii nikaax ahaa waxaa fasaqay oo ka xoog badan caqdiga milkul yamiinka waana masaa'ilka ay fuqahadu ka soo reebaan markay leeyihiin waa mumtanic oo lama ogaa wuruudu caqdin calaa caqdin laba caqdi hal maxal inay isaga daba yimaadaan lama ogola markay leeyihiin istinaaadka raaciyada aqlabiyada ah ay mas'aladani ka mid tahay waman zawaja amatahu adoontiisa ninkii guuriya aw kaatabahaa ama kitaabeeya qof kale u guuriyo xorya adoonkuu dooliba ha noqde ama kitaabuu ku sameeyey oo aynu soo marnay oo wuxuu yidhi waxaa haddaad ii keento xoogaa xor baa tahay uma zaala nikaaxu kadib nikaaxii baa zuulayo ninkii u guuriyey baa ama furay ama ka dhintay walkitaabatu baa zuushayo iyadii baa baaba bixin kari weydo waan ka noqday tiri ma kari karo lam yaqahaa uma tegi karo xataa yastabri'ahaa ilaa uu ka hubsado midda zawjiyadana de nin kalaa qabay oy gogol iyo reer u ahayd meesha in wax ku hareen oo wax isku darmadaan baa la diidayaa xaaladdu sidaa mar haddii ay tahay waa in la hubsadaa imaa inay dhasho ama hal caada ku dhacdo ama hal gol dhamaysata sidai aynu soo marnay ama hadday kitaabada tahay ninku hadduu addoontiisa mukaataba ka dhigo xor bay u tahay tasarufkeeda iyo dhaqdhaqaaqeeda isagana xaqii mulkulyamiin iyo firaash iyo gogol kuma laha xaqii kuma laha maadaama xaqiisii uu bimilkilyamiin ku lahaa xilli xilliyada a waxa uu xaaraam kaga noqday inuu xilo iyo reer ka dhigto xilligan cusubi waxay shabahdaa sidii milkigii jadiidka ahaa bay shabahdaa lianna caqdigii kitaabadu wuxuu ahaa laazimu min arafin wa jaa min araf dhinaceeda way banaanayd inay xilligay doonto ka noqoto xilli dhinaca ninkana kama sayidkana kama noqon karin luzuumka caqdigaasi si uu tasarufkaagi iyo awooddaada u xakamaynayo iyo soo noqodkani siduu awooddaadii u fasaxayo waxay shabbahdaa kaannahu milkigaagi inay ka baxday haddana iyadoo milkiga ay ku soo noqotay bay shabbahdaa falazima alistidraau qiyaasan wailxaqan taasaa la raacinaya walahu wuxuu leeyahay alistimtaacu ku istimtaaco taataabashiya ah wixii lamida bilmasbiyati midda lasoo qafaashaye gaalo jabkee laga soo qabsaday fii muddati istibraahi muddada istibraha lagu jiro bikayri iljimaaci wixii aan galmidi u tegitaan ahayn masaa'ilka wuxuu ku leeyahay haddiiba lasoo qabsaday oo gaalo laga soo qabsaday dee waa la addoonsanaya adoonsigii hadday qaybi kuugu soo hagaagto ilaa aada ninkeeda hubsato xiriir goboleed lama samayn kartid iyo galmo wixii intaa ka soo haray ee xiriir jiristaabashaa dhib malaho la gogoliya masaa'ilkan asal waxaa u ah nabigeena calayhi salaatu wasalaam markii maka la furtay kadib waa kii dagaalkii hawaasin la aaday wey ee yowma xunaynin ay dhici jirtay dagaaladaas maxaabiis baa lagu soo qabqabtay ay dumar ka mid ahaayeen nabigu markaasuu hadlay hadlayo wuxuu yihi laa tuutaw xaamilun xataa tadooca haween uurla lama agmari karo looma tegi karo lama galmoon karo ilaa ay dhasho walaa gayru daati xamlin xataa taxiida xaydatan midaan uur lahaydna looma tegi karo ilaa ay hal caade hesho oo ninkeedu inuu bannaan yahay lagu ogaado halka haddii la sheegay tii uurka lahay iyo tii caadada heli jirtay waxaa laga gartay qaacidadu waxay ku socotaa sidii ciddada oo uurka iyo xaydkia ah. haddii ay jiraan aan lahaynba labadii midna de sidii ashhurkii unbaa la raacinayaa qiyaasan taasuu nabigu ka tegay sala allahu alayh ali wasalam ciladu sababtuu caddeeyey masbiyaadkuwa lasoo qabsaday bay ahaayeen istimtaaca mubaasharadii iyo wixii jimaac ka sokeeye waxa baneeyey riwaayo kaloo xadiidka ah baa laga fahmay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi mar kale ninkii ilaahiya aakharo rumaysan falaa yasqi maa'ahu zarca gayri biyihiisa yaanu ku waraabin been nin kala leeyahay waxa haddaba la diidan yahay laa tuutalna waad aragtay an yasqiya maaahu zarca gayrihina waa in biyahaagu ay galaan wey wixii intaa ka sokeeyaay lama diidana axaadiidta daahirkoodaasa laga fahmaya waman waqica ninkii u taga amatahu adoontiisa ninkii adoontiisa xela iyo reeraysta xaruma calayhi waxaa ka xaraam ah an yuzawijahaa inuu guuriyo xataa yastakriahaa ilaa uu ka hubsada ninkeeda haddaad haweentaadii feeraysato waxay dhasha waa ilmahaagii ilmahaagii ilmo kale in lagu daro inaad sabab u noqotona lama ogola hadday noqoto inaad guuriso oo nin kale u gurigeyso inta aadan guurin waa inaad iska hubsataa inay gol banaan tahay oo minkeedu banaan yahay hadday ur lahayn waa inay dhashaa hadday caadaheedu jirta hal caada waa inaad hubsataa haddii kalena hal bil inaad hubsugta wey intaa muallifku inoo sheegay raximah allahu tacaala waa masaa'il istibraa oo fii axkaami imaai haweenka axkaamtooda addoommada ah ku saabsan inagu maba hayne dee ninka ilaahay gaarsiiyo ama waktigeeda ku simo haleeshiiyo ninkaan baa axkaamtan u baahan doona axkaamu dhima iyo walimaa iyo waxa lamidkaana markii tatbiiqeeda la gaaraa aada loo fahmi doonaa camal kasta oo camal dhaqangelin u baahan ilaa aada geliso aada uma fahmta xajka soomaalia waa laga sheekayn maanta oo dhan sheeka suu kugu yahay sanadkan haddaad xajidood soo noqoto casharkii xajka ka dhagaysato si fiican hakuu geli waayo waxaa laga sheekeynaya sida loo fulinayaad garanaysaa inta kale fikrad guudun baad qaadan oo laga yaabo sida culamada qaar laga sheegay ay kitaab ka qoreen baa la yihahdaa kitaabkii bay aada muslimiintu ugu bogay isna muuna xajiyeen weli maalinkii dambuu tegay oo tawaafkii kacbada bidix la marin lahaa buu dhinaca kale ka wareegay gabarhaas war shak shak xagga u socotaa xag kale ka wareegay aa naga jabay kitaabkii hebel haddaan arki lahayn bay tiri hebelku waa isaga wixii markii haddaba ay ayhi wax un laga sheekeynayo iyo wixii laga sheekeynayo hala fuliyo marka la yihaahdo wax badan baa udhaxaynaya magaalada haddii si kasta lagugu soo tilmaamo intaada niman markaa timaada haddii lagugu sii dhexdaayo wax badan baa qasi wax badan baa kaa isdhexyaaca marka axkaamtani markeedaas faraha lagu hayaa bay faahfaahinta ku fiican kadib wuxuu yihi faslu fasalkana wuxuu ku saabsan yahay nasabka caruurta iyo abtirtooda masalada nasabka aan laba ama saddex arrimood ka qaacidahooda dhac ahaana aanu sheego nasabka horta ilmuhu nasabu mawluudi liabiihi aabbaha loogu abtiriyaa inta way sharciga lagu heli karo ilma hooye laguma abtiriyo ilaahay baa li udcuuhum liaabaaihim aabbayo ugu yeera liummahaatihim lama dhihin laakiin markii aabba la waayo oo aabba qalay la garan waayo hooyadana la hayo markaasaa ibnu ummihi hooyadii loogu abtiriyaa sida waladu zinaha iyo waxaa lamidkaa ah. intaa kadib qaacidada nasarku waa qaacido khilaafsan qaacidat nikaax nasabku laba xaq baa isu yimid xaq ullaahi wa xaq lwalad nasabku waa xaq ilmuhu markuu leeyahay xamuudka abtirka nasabkiisa iyo dadka uu xuquuqda ku yeelanaya iyo dadka isaga xuquuqda ku yeelanaya iyo mujtamaca meesha uu kaga tirsanaanayo waa xaq ilmuhu uu leeyahay oy habboon tahay inuusan waayin intii suuragala intii suuragala inuusan waayin waana xaq rabbi ilaahay subxaanahu wa tacaala oo xuquuq rabbi sugay oo u jideeyey isaga in lagu aeeco lagu caabudo ilaalinteedii iyo sugitaankeedii mida wey walidaalika maqaasida shareicada ee asaasiga ah ba waxaa lagu daraa shanta daruuriyaadka ah cirdiga iyo nasabka in la sugo oo la ilaaliyo si loo ilaaliyo darteed buu ilaahay zinada iyo waxyaabaha la midka oo dhan xaaraantidmeey qaacidada nasabku waxaa weeye asalku inuu nasabku sugan yahay walow bilixtimaali inta ixtimaalu suuragalnimo shardiga qiil loo heli karo nasabka waa la sugaa laakiin qaacidada nikaaxu waxaa weeye shubhadu nikaaxa way gurisaa cagsigana shubhadu nasabka way sugtaa hadday shubha sugaysa timaado nasabka waa la sugaya nikaaxuna hadday shubha burinaysa timaado wuu guraa nikaaxa shubaha burinaya waxaa xoogeynaya asalkii taxriimka ahaa ninna nabiga calayhi salaatu wasalaam waa kii u yimid isagoo aroosa ah. baa islaani u timid waxay tihi nin yaho adiga iyo gabadhanaad aroosa ku tahay anaa idin wada nuujiyey labadiinaba walaalad mugmaatihin eh. u cayniyey naa naga tag kadib kadibna wax isweydiiye oo nabigu su-aala sal l slam rasuulka ilah ui islaam baa ii timid aanan garanayn waxay tahay inuu wixii su-aal helana uu rabaa su-aashii inuu qaab u qaabeeyo dhib maleh la yidhi yidhaahdana waa rabaa wuxuu yihi baananan garanaynin waxooga hadal soo maray ba waxay tihi adigii xaaska waan muujiyey maxaan sameeyaa nab wuxu hi faariqaha tiida gabadha faraha qaba rasuulka ilaahay wuxuu hi markhaatiya xo haysato nabig wuxuu ihi faariqha kayfa waqad qiila saad usii haysan bui iyadoo laba soo sheegay oo soo duushay war ah inaydi wada nuugsay islaantii markhaati lama dhihin islaamtii ninkii waa yar diidan yahe dhaaro lama dhihin marba shubhadaa hadday timid waxaa xoogeynaya asalkii taxriimka ah walidaalika daa'iman haddii ay timaado shubhadu asalka fii abwaabi nikaaxi in laga baxo wey walidalika ahlucilmuna nikaaxa faasidka aleeyihin nikaax xaqiiqi a ma aha waa in xaaladaa laga baxa acraab iyo wax asalkiisu xaraam yahay shubha laguma jiri karee waa in la tajdiidiyaa saasay ummadda leeyihin masalada nasabku waa bilcags iyadoo qaraa-in iyo astaama iyo calaamado muuqdaan inayna arrinta nasabkani jirin isagoo wixii uu ku dhashayba war badan ka taagan yahay nasabka waa la u qaacida abay yihaahdeen kow xadiidkii nabigu yihi alwaladu lilfiraashi oo qaacidatu nasaba alwaladu lilfiraashi qisada waxay ku baxday nabigu casal xaasadkiisi muminiin waxaa kamid ahay sawda bin sawda binti zama aabbaheed addoon buu lahaa una dhintay addoonkii markuu dhintay kadib uur baa ku soo baxay dee addoontii aabbaheed lahaa gogosha iyo reerkana u ahayd uurna ku soo baxay de ilmo walaalkeeda wey walaalkeed cabdi waa joogaan ilaan islaantan addoontana rag baa u dusay oo si sharci darre iyo xaaraana uga xaaja gutay nin la jiray cutbata bna abi waqaas oo sacd bn abi waqaas oo walaalkiia ah. cutbana waa dhintay laakiin markuu dhimanayay buu sacad u yeedhay oo la dardaarmay wuxuu hi islaamka doontaa damco leeyahay iyadoo habar ilmooda baan u hurushay ilmahay urka ku wadana aniga iskale haddii ay dhasho ilmaha gudiga gabar wuxuu noqdaba anaa dhalay ogaada sacdna intay dhalaysuu sugayaayo dhufaysku ku jiraa cabdi bni zamcana addoontii aabbihii oo gobol u ahayd ur wada nin tol yeeshay oo wiil kaleo walaalkii ilmo walaalkia u dhalanayo bay la tahay addoonkii way dhasho wiil bay dhashay qa waa la isku qabsadeen marka sacd wuxuu yihi walaalkay baa igala dardaa bal fiiriya buyi walaalkii oo meesha taagan weye si wogyahay soo ma aragtaan wiilka aniga lagu wareejiyo cabdi bni sabcana wuxuu yihi waradoontan aabbahay baa lahaa reer iyo gogolna way u ahayd seebuu nin kale ku yeelanaya nabigaa loo keenay qisadii sal alla alay slam wiilkiina wuu arkay wiilkaa kuu fiiriya waa oo meesha taagan qaacidadii haddii la fiiriyana alwaladu lilfiraashi zamca hale nabigu wuxuu i alwaladu lilfiraashi walilcaahid ilxajar nin zinaystayna dhagax buu mudan yahay ilmahana addoonta ninkay gogol u ahayd ee xalaal u ahayd baa iska leh cabdibni zamco walaalkaa weeye kaxayso laakiin shubhadii way taagan tahay nabigu sawdu u yeedhay wuxuu yihi ninkan aad taagtay meesha daahirkan aan xukuna walaalkaa inuu iyo odaygii dhalay laakiin ninka cufwa meesha taagan weeye iska xijaab usan ku sidii ajnaga ola dhaqan marka weligii sawdamunan arag intuu noolaa ilaa ay dhimatay radi allahu canhu arda markay xaaskiisi iyo umulmuminiin timidna naa ninkan waa cufwa meesha taagane arrinta saasay aada ugu egtahay iska xijaab yii ilmihii nasabkiisii markii la yidhi meel hala saarana aloola durin firaashi shubhadii u ekaansho ahayd oo bacdulaxkaam lagu saleeyey nasabka ma gurin waxaa labadoo tusaya nin baa nabigu u yimid calayhi salaatu wasalaam islaantiisii baa wuu dhashay wuu ka shakiyey marka wiilkii wuu fiiriyey waxba shuqul kuma leh de nin carab u ahaaye wiil madow oo afrikaan dhashay ah addoommadii magaalada joogay inay u huruusheen ha tuhun ah baa galay wuxuu rasuulku ilaahay xaaskaygu wiil madowe dhashay oo dhuxul mooda halkan muxuu u sarbeebayaa dee islaamku waxaa weeye way way daqaqantay buu leehay nabig alay sala salaam wuxuu ku yihi geel ma leedahay kaasuu yihi ha midabka geelaagu muxuu yahay geelayu waa cascas yahay mid bacadaba ku jiraa bu yii markaasuu yihi ha xaggee ka yimid bui kaa bacad kale waxaa laga yaabaa bui isir hor inuu jiitay wuxuu yihi walacalla bnaka nazacahu alcu ilmo wilkaagana waxaa laga yaabaa isir horoo jiitay inuu jiro meel hore in wax ka jiro waxay yaraadaan qofka ay bini aadamka yihiin waxyaabahan uu ka samaysmayo ee ka abuurmayo inba qayb bay u shabahdaan nabigana salaam waa kii ka hadlo biyaha raggiya dumarka waa kii yihi laa calaa maau rajuli maa almarati ashbaha acmaama waycadaa calaa maa rajul maa marati maaa rajuli ashbaha axwaala marna jinsiga dakariyo insaa edigii labadu ka hadlay marna muuqaalka hadday ku ninka biyihiisu xoog bataana xoog badni mulaqa wiilna waa noqdaa raayeelkiina waa ka hadday haweentu dhammaystiran u adkaadaan kuweeduna gabar bay noqotaa raabtigana waa ay kartaa laakiin waxaa dhici karta in kala qaalib noqoshadu aynan boqol boqol noqon markii la yidhaahdo qaybihii dukuuradiiyo unusada dhadig iyo laboodka in mid adkaado qaybihii daahirka iyo muuqaalkana mid adkaado nabigu wuxuu kaloo xadiidkan lacala wanasaca inuu ku tilmaamay muafiraadka waxyaabaha lufunteed saameeya mid hurtay oo laga yaabo labo saddex fac in laga xoog badnaa inay sababo yimaadaan uu xoogaysto isagu soo iftaxo oo muuqaalkii iyo midab iyo wax saameeyo waana wax dhacay hadda atibadu qire weeye markay jiinaadkii waraasiga ah iyo jini kale ay ka hadlayaan kutubta laga qoray markaad aqrido nagu xadiidkaa wuxuu ku tilmaamay daahirkan madowgeed aragtay inaad isu ekayn adna carabaad tahay ninkana nin madow oo jareer a yahay diidi maysa inaad dhashay shubhadaasna nasabka looma nafyin karo maca shubhada ay taagan tahay nasabkii waa sugnaanaya xadiid culamada qaar faseexiye qaarna daciifiyeen bay ku daraana abu hureyre laga werinayo oo uu leeyahay nabigaa yihi sala allahu alayh wasalam qofkii ilaahay cadaab adag buu siinay cadaabayaa qofkii ilmo uu dhalay nasabkiisa shaki iyo tuhum isaga beriyeela riwaadka qaarkood saliisa min allahi fii shayi belay iyo qor hawaantii reerka ilmo aynan dhalin u qarisana iyadana cadaab baa loo ballan qaaday inahaas markay culummadu isku dardareen bay waxay yidhaahdeen nikaaxu sixadiisa iyo fasaadkiisa kuma xirna nasabka sugnaashihiisa nasabku hal qabiyad buu ku xiran yahay inuu sugnaado markii ilmahan farka uu ku caloolgalay uu dhacayo xiriirka goboleed ma xaaraan baa lagu talagalay mise xalaal baa la moodayey haddii xalaal la moodayey ama hala faldanaado ama hala saxnaadee nasabku waa sugnaanaya waxaa soo gelaya nikaaxi faasidkaa waxaa soo gelaya waqu shubhadii baa soo gelaya haddiiba xiriirkan goboleed aynan xad sharci a ah ka dhalanaynin nasabkii waa sugnaanaya walidaalikay qaacidada culimada qaar geliyeen hadduu ilmahani ku caawan galay bilikraahi waxay yidhaahdeen marka mashubhatu inay jirta xilliba oo caqdi iyo wax la xiriirta waaba caqdigan inuu asaxay aada moodeysay ama inuuba caqdi qofkan kuu haya aada moodeysay ama sharcan inayba kuu banaan tahay aada moodeysayba da sharcan ay kuu banaan tahay aada ismoojisa sabab kala keeni kara daliil baa si kuugu qawaacan kara nabigu calayi sala slaam ninbu wuxuu ku yihi wiilbu wuxuu ku yihi anta wa maaluka liabika adiga xoolahaagaba aabbaha baa waa nas caama soo maha odaygii xadiidka intuu si caama u qaato adoontii wiilkiisu lahaa iska reeraysta o yihahda anta wamaaluka laadinka iyadaba anaa leh oo sidaa ku reeraysta de waa shubha jirta inay xalaal u tahay uu moodayay haddiiba ninkan inay xilo xalaal u a ah tahay ama xalaal sharcan u tahay uu moodayay ama ha asiiba damigiis ama ha caqaqaldame nasabka wuu sugnaanaya ixtiyaaqan lilansaari laakiin caqdiga nikaaxiihi iyo furuujtu asalku taxriimkii ha shuruuda inuu buuxiyo wey shubhadii fasaadka iyo hadday maanta timaado caqdigii markuu dhacay war shuruudii ma buuxsantay mise maya la shakiyo fasad alcaqd waa in la cusboonaysiiyaa waayo asalkii taxriimkaa waa jeedana intaa kadib wuxuu leeyahay man asab ninkii ay la timaada amatuhu addoontiisu biwaladin ilbay dhashay ninkay addoontiisu ilma dhasho fain sabata hadday sugnaato annahu waiahaa inuu u tegay laxiqahu ilmihii waa raacaya sawaaun kaana waxaa isku mid a ah haddii uu ahaa yacziru maniyahu manidiisa mid soo siiba canhaa haweentiio banaanka biyaha ku daadiya am laa yusadxan wuxuu ku yidhi ninkan mar haddayba sugnaato haweenta iyo reerkiisa inuu u gaaldoon jiro maxale adoontiisa ay gogol u ahayd alwaladu lilfiraashigi cumuumkeedu qaadanaya haddii la yidhaahda ninkani biyuhu ka ilaalin jirayna ama cazmi baa waagi hore loo yaqiinaye war ninkani condom buu isticmaali jiray haddii la yihaa waxaa weya warar badan baan tilmaamay masalada condomku masalo fiqigeena jadiid oo cusub maaha innagaa laakiin moodayna inay masalada cusub tahay toddoba boqol sideed boqol oo sanaa kasoo wareegtay xilligay fuqahada muslimiinta condomsi ka hadleen iyagana mas'alo kalaa gelisay fuqahadu runtii ufuqooda iyo maskaxda bisaylkoodu wax caadi ah ma ahayn niman hadde xadaarad iyo magaalo iyo quru ummado kala duwan oo isjiiray oo islaamkoo furtay wadamo badan dhaqamo kala duwan la noolaadayna way ahaayeen waxay ka hadleen masale soo maro la yidhaahdo axkaam baa ka dhalata jimaaca qabays baa waajiba ixsaan bay noqotaa meher baa ka dhasha waxyaaba badan baa ka dhasha su-aal baa tiri marka hadduu ninkii haweenka u tago xubinta tarankana maro ku duubto axkaamti ma ka dhalanaysaa su-aalaa tamid hadduu maro ku duubto masaladii waxay noqotay in la falaanfeeyo la yihahdo horta kaba soo qaad hadday dhacdo mararka qaarkood waxay dhihi jireen waxyaabaha waktigooda i dhicin bay dhihi jireen tasawurka caqliga bini aadamka waxaa inay dhacaan waa sawiran karaa waa ka soo qaadi karaa waxaa bini aadamka maskaxdiisa maalin sawirto maalin inay camali noqoto practicalkeeda loo dagaa dhici karto haddayba taasi dhacdo masaa'il badan bay saa ku sameeyeen waxay ka hadlayaan hadduu ku tukaday dheheen cirkiga dhulka dhexdooda diyaarad ma jirnago laa muttasilan bilardi walaa muttasilan bisamaai dhulka wax laga dhisayna dusha kama saaran xari cid laga soo lelmiyeyna ma haysto halkaa hawada hadduu buugo ku tukado salaadu ma ka ansaxaysaa way ka hadleen hadda diyaaradaa yimi iyo dayax kacbahdi iyo waxaad garanaysaan baa yimid iyo bahal baaloono oo la fuulayo taa keliya maaha fuqahadu waxay ka hadleen cuquudda heshiisku markuu dhacayo hadday labadaas ee eh, iijaabku iyo qabuulku kala fog yihiin hadduu caqdigii dhex maray dhaheen man bilmashriqi waman bilmaqribi qof qorax ka soo bax jooga iyo qof gabalu dhaca jooga caqdigii hadday iijaab iyo qabuul isa weynaansadaan ka waran markaas waay dhahan hadday ismaqlaan sax kayfa say isu maqlayaan qaarkood hareereeday inay karaamaat lowliyaan noqotaa dhici karta cumarba isagoo madiina jooga soo ma dhihin yaa saariyata aljabal oo masar jooga oo isnama maqal min baabi lkaraamaati iijaabka iyo qabiltoodii inay ismaqlaan baa dhici karta hadday daro bahashiiba telefoon bay noqotay baash iyadoo telefona baan haynaa masaa'il badan oo saas oo kaleeto ay ka hadleen markaase waxay ka hadleen low lafa dakarahu bikhirqatin hadduu maro ku duubo haweenteena u taga qabays ma waajibaya waysadii ma jabaysaa zino jimaaci ma noqonaysaa mahlulmasal ma mudanaysaa masaa'il fara badan bay ka hadleen isjijidkii muddo qolo wax ku darta masalada markay cusub way duuduubantaa qof baa imana waxbuu ku dari waxbuu sii kala dhilin waxbuu sii kala findhicelin markii dambe waxay ku soo ururiyeen waa laba suura yeelan waxay yidhaahdeen haddii uu waxaa lagu duubay khafiif yahayna isagoo jirin ba lamid ah. haddii uu yahay waxaa lagu duubay wax adagna waxba kasoo qaad mala ma dhicin markaasaa waxaa la yihi khafiifkii iyo takiinkii xad u dejiy maxaa khafiif la dhihi karaa lan hadal la yirin iskagama haro waayo khafiif baa tiri haddii khafiifka sheeg waxay yidhaahdeen idaa axasa billabati waalxaraara xubnaha sanadku markay xiriiriyaan diiranaanti iyo kulayl hadduu dareemo waa khafiif hadduu dareemi waayana waa aqiib aqiib cordoniskii khafiifkii bay soo galeen marka maxaa jiri lafadii khirqadii lagu duubayay unba cinsir iyo balastic laga dhigay wax kala yar yain baa cinsir iyo balastic laga dhigo xayaatada wax samaynta sinaacada hormartay koobkii lagu cabi jiray balastica laga dhigay bacdana shaaha kulu lagu qaadanayo min hada albaabi sinaacadii unbaa hormartay masaladu ma cusba marka casligana waxay uga hadlaan sidii oo kaleeto nabiga xilligiisii baa casligu jiray waxay yidhaahdeen oo ninku hadduuba condom qabay ama biyo badnaan ku daadin jiray maxaa ilmaha loo raacin isagoon ogeyn in wax ka fakadeen baa dhici karta yidhahdeen isagoon ogeyn way dilaaci karaa waxbaa ka balqan kara isagoon is ogeyn mararka qaarkood inuu isleeyahay adigu banaankaa ula carartay ama biyihii condom baa ku xajiyey laakiin wax kaga balqadeen baa dhici karta maadaama ay dhici karta ixtimaal kaa jiro maxaa yii qaacidatu nasab haddii ixtimaal lagu okeysa suuragala uu jiro nasabka waa la sugaya nabiga xilligiisina alay slam markii loo sheegay bala haweenka inay uureystaanna ma rabna waana u baahanna saa darteed baanu banaanka biyaha ku daadinaynaa ama sameeya ama ha samaynin u yii ilaahay hadduu doono nafir u abuuro waxaa doontaa sameeya un abuuri uma wax idinka fakan wey sunbay tana idiin dhaafayo sunba wax kaaga booqan wain lam yakun waia hadduusan ahayn mid u tegayoo weligiiba xerguba la sameeyena lam yalxaqu ilmihii haleeli maayo oo muxuu ku hadlaynaaba de weligii isma arag taa waa waman atat ninkay la timaado zawjatu haweenkiisii biwaladin ilmo ninkay naagtiisu ilmo dhasho laxiqahu nasabu nasabkiisii isaguu raacaya in amkana hadday suuragal tahay an yakuuna ilmuhu inuu yahay minu isaga u dhalay hadday sinaba u suurageli karto isagu nu dhalay isagaa loogu adtirinaya tusaale bian yatiya bihi waa inuu ilmihii la yimaado bacda sittati ashhurin lix bilood iyo walaxdatin ilbirqsi kadib min xiini caqdi xilligii meherku dhacay wa duuna arbaci siniina afar sano ka yarna waa ilmahani waa inuu muddada uu ku dhashay guurka iyo dhalashadu waa inaynan ka yarayn aqalu lxamli waa inayna ka badnayn akar alxamli xilligay kala tageen haddaad haweenta kala tagteenna xilligaad kala tagteen afar sano ka badan waa inaynan ka soo wareegin haddaad islaanta isu timaadeenna xilligaad isu timaadeen isguursateen iyo xilligay dhashay waa inayna lix bilood ka yarayn lix hadday ka yar tahay lix bilood ka yar ilmo kuma dhasho u horreeyu ka hadlayaan hadduu xilligaa kala tagteen afar sano kadib dhashana de afar sano ka badan ilmo calool kuma jireen cid kalaa dhexda kaga darsataye adiga shaqo kuma lehi laakiin akar alxamli hadduusan ka badnayn min laxdati alfiraaqi lix biloodna uunan ka yarayn min laxdati zawaaji ilmaha waa suuragal adugu inaad dhashay saa darteed waa lagu atirinaya adugu haddaad soo istaagto diidda waa baabkaada min xiini imkaani ijtimaaci wa arbaci siniina afar sana ka yar min xiini imkaani ijtimaaci maaha laga soo bilaabo xilligii ay suuragal ahayd inaad la kulanto laba mas'alo ku kala qaaday bilowga ilmaha zamanka loo tirinayo xilliga caqdiga laga bilaabi kulankiina laga bilaabi maayo waayo laba ismehersatay oo sharciga xalaal isu ah dee habeen iyo maalin security iyo sirdoon iyo boolis daba taagnaan oo saacadeedaad is aragteen dhihi ma jiro daqiiqad kastay is arki karaan saas darteed waxaa la xedayn kareen ka bilaabi karnaay waa caqdigii isu xalaaleynaya inuu dhacay iyagoon reerkiiba guri gelin bade telefon duurka inta laysaga tiraa duurka diraa duurkaa laysku arki karaa innagana mayna aqal gelin baan taagnaanaynaa soo ma dhacday badan saa darteed labadu meel joogto xalaalayso oo laysu meheriyey xilli ay isu dhoofeen xataa ma ogaan karna haddiiba gabadhii ama wiilkii meelahaa jiray intuu habeennimo soo galo nairobi ee kampala iyo daresalaam iyo lagu ballano ama magaalada intuu soo gala dhinaca iska arkaan oo si kale loo ballanoo iska taga inuu sii yimid beenaawey soo ma ega in laysarka war loo saa darteed is-aragooda waa xalaal furan ma xadayn karo maxaa baadid xadaysan noqon kara caqdigiisu xalaalay taasaan ka bilaabayna tan kalena kulankoodii ugu dambeeyey uu suuragalka ahaa waa dad kala tegay ama kala maqan oon is-aragba intaa ka teg waxaa kaloo suuragal ka dhigaya idaa amkana hadday suuragal tahay waduhaa ninkii inuu u taga haweentii walow calaa bucdin arrin fogow ka gaarin maanaa sawirashada kabod fogba ha noqotee bimacnaa laba meel kale fog joogta wey hadday suuragal tahay inay gabadhan ninkeeda ninkan biyihiisu gaadheen warkaa fuqahadu war sahlan maaha hadday suuragal tahay inuu u tegay waxaa lamida ah, tegitaanka nuxurkiisu waa ninka biyihiisu gabadha inay gaaraan way isu safri karaan munaasabaad kale isu arki karaan hadday meelo kale fog joogaan ma dhici kartaa inay biyihiisu iyagoo gogol isku arag biyihiisu ninkeeda gaaraan nacam cinda alfuqahaa waa suuragal waxay ka hadlaan fuqahadeenu haddii haweenku biyihii ninkooda soo qaaday ay isku shubto walow istadkalat maaa rajul oo waxaan min hadda meel baa lagu kaydiyaa oo la shubaa laleeyahay dhowr boqol oo sano lix boqol sade boqol sade boqol oo sano kahor bay fuqahadeenu ka hadleen markaana wax cusub ma aha marxay walow istadkalat maaa rajul iyada biyihii ninkaba intay qaadato hadday isku shubto way beri u unaysato falwaladu waladu walow calaa bucdin hebel la kala fogaaday hadday dhici karto ixtiyaaan linasabi way lam yuclan yaalyuclan yaan laba ogaan annahu wasica lagu tegay bikhilaafi maa sabaqa wixii soo hormaray waa ka duwan yahay fii amatihi addoontiisa addoontu inuu qiro inuu u tegay baa shardiga si ilmaha loo raacayo ninka haweentana inuusan inkirin baa shardi ah waa kala laba inaad wixii inkirto iyo inaad qirato tan nasabku wuxuu ku sugnaan addoontu inaad qirato caddayso wel utagay aad tiraado way jirtaan utagay tanna wuxuu nasabkii sugnaan intay suuragal tahay iyadoo la ogeyn aad tagtaa ma aadan qiranin nasabku ku raaca ilaa adigu aada soo istaagtood ma yadhahdo muxuu yahay farqiga udhexeeya farqiga udhexeeya addoonta iyo midda xorta farqiga muhimka udhaxeeya wuxuu yahay addoontu gaayada hadafka ugu weyn ee addoon loo yeeshaay waa khidmad iyo adeeg iyo shaqow hadafka ugu weyn ee haween loo guursadana waa gogol iyo reernimo saa darteed caqdigu wuxuu keenayaa manaaficda ugu muhiimsan ee kowda ee caqdiga loo sameeyey xilib iyo gogol wey marka waa asaaskii manfacadiisa tan kale laakiin addoontu xiriirka gobashu asaaskii manfacada maaha saa darteed suuragalnimadii wax ziyaado oo dheeraada u baahan bishari an yakuuna lizawji waxaa kaloo shardiga ah, ninku inuu gaaray tisca siniina iyo wanis sagaal iyo fag inuu gaaray ninku iyo walaxdatun ilbirisi tasacu lwaa in loo taga suuragal xamili karta ama uwaasac noqon karto waktigeeda uu suuragal ka yahay bimacnaa waxay ku salaysan tahay ijtihaadka fuqahadeenu waxay dhahdeen raggu da-da ugu yaree uu ku qaangaaro bimacnaa shahwad biyaha shahwada ay kaga timaado sagaal sana bar barwe saasay yidhahdeen waa laakiin masalo nas iyo daliila ma tajriba wey intaa aragnay bay yidhaahdeen sagaal sana iyo bar ka yar wiil ku qaangaaray oo ku biyo duuliyey mana arag mar hadduu sagaal sano iyo bar ka yar yahay ma suuragalaha isaguna laakiin sagaal sano iyo bar hadduu gaaro wuu dhali karaa hadda laakiin waxaa laga yaabaa dawiya wax jinni baa la cunaayo horomoonadii waa laga shaqaysiiyaa horomoonis baa la cunaayo xataa cuntada ad cunaysaan ee maamahan dunida hadda la wado dhirta midhaha la beerayo xayawaanaadka hilbahooda la qalayo dunida wax badan baa dawooyin horomoonaadka kiciye ka buuxaan xayawaankii baa la cayilinayaa waxaa la rabaa xayawaankii hadda dhashay neefkii ariga ahaa bisha dambe inuu neef weynoo toban kiila noqdo dawooyin baa la siinayaa jirkiisa iyo xubnihiisa iyo hormoonadiisa aada u xoogeysan adna dawadii isagii markaad cunto dawadii way kuu soo doonaysaa dawooyin horomoonaad iyo wax kicinaya hadda la cunaayo masalada marjiceeda aibadu baa laga dhigay insha allahu tacaala fain lam yumkin haddayna suuragal ahayn an yakuuna ilmuhu inuu yahay minhu ninkan inuu dhalay bian atat bihi waxaa tusaale ahaan waxay la timid ilmihii dhashay liduuri sittati ashhurin lix bilood ka yar bay ku dhashay maalinkii ninkan guursaday saddex bilood kadib bay ilmo weyn bay bad siisay saddex bilood ilmo kuma caalogalaho kuma dhashee ilmahan hortaabay wadatay meel kaloo la saarada adinkaade kaasa aw liaktara wax ka badan min arbaci siniina afar sano wax ka badan macaw afar sano wax ka badan xilligii suukii dambaysay afar sano ka badan bay ku dhashay waa laba suuro suurada saddexaad aw maca alqaطci waxaa la yaqiiniyey oo la hubaa biannahu isagu lam yatahaa umaba tegin weligiiba weligiiba uma tegin wagora fasaahayaasha inuu xabxabuusyo xiran yahay inay ka dhigi jireen laakiin taa hadda meesha way ka baxday maxaabiista qaybaha ugu adag qaybo kamida haweenkooda xaasaskooda sibaa loogu ogolaadaa waa la isu tusi karaa marka xabsigii maarci kullia waaye ahaan jiray hadda maaha aw kaana lizawji ama ninkaana wuxuu lahaa min asini dada duuna maa taqadama dadii soo horumartoo sagaal iyo bari waa ka yaraaba aw kaana maqtuuca dakari wlunhayayn ama xubinkii taranka iyo xiniinyahaba waa go-an yahay jamiican dhammaan xubinka taranka keliya hadduu go-an yahay xiniiyuhu way samayn karaan shahwadu inta la qaadana waa la isticmaali karaa inta la korgeeyana waa lagu dhibcin karaa ixtimaalka maraduu qaa'im yahay habata nasaq ixtiyaaan lilansaari laakiin hadduu labadaba go-an yahay ee dee xubnihii nixiyihii dhalin lahaa shahwada iyo biyaha iyo ifaadka iyo tilmaamahooda jidi kale dhaxalka keena iyo sifaatka keena de meesha waxaa ma yaallaba maxaa yaalla meesha lam yalxaqhu waxba hareegi maayo dininkan maba dhali kara waa arrin lahuba uusan dhali karin saa darteed meel kulun bay ka keensatay isaga ma dhalin wamataa taxaqaqa zawju goortuu ninku hubsado ana alwalada ilmaha aladii alxaqahu sharcu bihi ilmahan sharcigu raaciyay ala aray la yihi laysa minhu isaga unuunan dhalin goortuu hubsado bian calima huwa isagu wuxuu og yahay annahu isagu lam yaahaa abadan weligiiba uma tegin lazimahu waxaa waajib ku noqonaya nafyigu inuu iska diido bilicaani inuu baaliaan maro ilmahan aniga ma dhalin yihaahdo waajib bay ku tahay sababtoo ah ilmahan inuu isagu dhalay axkaam baa ka dhalan dad hadduu rag yahay iyo dumar hadduu yahayba dad buu maxram ugu noqon isagu inuu dhalay mana dhalin bimacnaa dad ajaaniba oon maxaarimtiisii ahayn buu dhex gelayaa oo ragle iyo dumarle labadaba miiraas iyo dhaxal iyo axkaam buu qaadanaya uusan xaq u lahayn axkaamkii nasabka ka dhalan jirtay oo dhan isagu shaqa kumala wuuna hubaa inuuna dhalin wuu u malaynayaa maaha wuu ka shakisan yahayna maaha wuu hubaa weeye inuusan dhalin waayo ilmaha nabiyo yidhahda ilmaha nabiguma dhalin si axkaam badan oo sharci daraa uga dhalanin lam yataxaqaq hadduunan hubin annahu ilmahani min gayrihi nin kale inuu ka yimid oo dhalay xaruma calayhi waxaa xaraam ka ah nafyuhu inuu ilmaha diido wa qadkuhaa inuu aflagaadeeyo caayo oo yidhahda ilmahan uma dhalin macnaheedu maxay tahay way dhilaysatay oo way gobol dhaaftay oo way zinaysatay taana waa aflagaadiya ay aada u xun wey haddaadan waxba hogin iyada cirdigeediina inaad gaato ilmo laga yaabo inaad dhashana aad banaan ku tuurtahay kabaairta waaweyn bay kamid tahay wain kaana waladu inuu ha ahaado aswada mid madow wahuwa ninka aabbihiina abyada mid cadanaba o ayra daalika waxyaabahaasoo kale xaqiiqa ma gaadsiiyaan waman laxiqahu nasab ninkii nasab uu raaco oo ilmihii isaga inuu dhalay ay noqoto oo fa faakara nafyahu diidadiisii dib dhiga on durbo isagoo og iska diidin bilaa cudur cudurdaarna malaho cabsi iyo duruuf kaloo ku xeeranin ma jirto uma araada kadib doono mar dambe an yanfiyahu bilicaani licaani uu ku nafiyo lam nujibhu ilaa daalika arrintaa ka ajiibmayno ka aqbali mayn ilmahan haddaad hurtay inaadan qarin deg deg arrintaa inaad u fuliso wey haddii aadan deg deg u fulin ood farka ka daawato ilmahaagiina lagugu abtiriyo arrintaana sidii nin ogol aad u dhaqanto adoon cudurdaar kuu diidaya jirin hadhow dib inaad ka diidda ay noqoto waxaa waxaa meeshaan muuqanaya laba arrimoodba horta ilmaha nasabkiisii habata daahirka sharcigana waa ku sugnaaday camalkaaguna iqraar weeye qirasho iqraarta wax la qirto xuquuqdana hadduu xaqulgayr ku tacalluqo la xiriira laa taqbalu rujuuca addacaa albayinaat iyo aqdiyaan ugu tegi doonaa wax haddaad qirato hal wa fii xaq illaahi keliya maxdi hadduu yahay waad ka noqosataa zinaad qiratay shurb lkamri baad qiratay waad ka noqon kartaa xadda waa lagaa leeyay beenta bay noqotaa laakiin haddaad qirato wax xaq aadama ku lug leeyahay iqraarkaaga kadib rujuucaada lama aqbalayo masaladan camalkaagu wuxuu daahir ku yahay iqraarka iqraartanna xaqulgayr oo ilmihii nasabkiisa ah la xidhiira saas darteed ka noqoshada iqraarkaaga la aqbali maayo taasi waa qadiyad qariino waa jirtaayoo markii horeba waa ogolayde waxaa hadda dib ka soo kordhay islaanteena ku dhacdeen iyo dad kale inaad ku xumaynayso dareen ahna way abuuri labadaas darteed laga aqbali maayo wain araada nafyahu hadduu doona inuu iska diida cala alfawri deg deg ajabnaahu ilayhi waan ka aqbalaynaa waayo weli muunan iqraarin xaq buuna u lahaa hadduu qaldamana baynahu wa bayna rabbihi wey laakiin baabulicaam buu mari oo fasalka soo socda auma doona maadaama mas'aladan dambe licaan iyo qadaf ay ku lug lahayd faslun oo qadaf iyo licaan ku saabsan wey man qadafa nink qadafa wuu tuuray baa la yidhahdaa ereygiibaa waxaa laga dhigayaa haweentii bizina aad ku sheegtay dhagax tuur camal baa laga soo qaadaya arrin culus wey sidii adigoo dhagax tuuray oo wax weyn ku halgaaday bay ka dhigan tahay kii macnawiga ahaa wadica mawdica alxisiyi sidii xisigaa loola dhaqmay man qadafa ninkii ku tuuree ku gama zawjatahu xaaskiisii bizinaa inay zinaysatay oy gogol dhaaftay oo fa laga dalbado bixaddi lqadfi xadd lqadaf waxaa la leeyahay markuu saa yeelo xaq baa ku tacalluqayo iyadii uu jaa iyadii labaa u banaan xaqayna inay iska badayso inaan dalbanin xad iyo inay dacwad geyso tiraa ninkan wuu ii gafay cirdigaygina wuu guulaflagaadeeyey waxaan rabaa ninkan xaqayga in layga gooyo hadday iyadu dalabto iyada xaqa iska leh waxaa la leeyahay alfanjinatu markhaati wayaalkeen waladiina yarmuuna almuxsanaati waxay suurat nuur bilowgeedii uma لم yaأtuu biarbacati شهداء fajriduuhum amaaniina jalda sideetan shaagud baa ku sugaya aan markhaati keen taa waa qaacidada wy ninkiiyo xaaskiisa ninku de gurigu waa gurigiisii asal waxaa ah inaanu bilaash ku nabinoo ceebta xaaskiisu ay samayso qayb buu oo wixii uu si xun u qaldamo waatay soomaalidu dhihi jireen ceebta ini hebel sameeya ninka reerkooda ah dhiil muggii baan ku leeyahay bay dhihi jireen inba igaga soo gurgur iga soo gaargaari xaaskaagu way xun tahay oo way gobol qaaftaa haddii lagu yidhaahdo adi laftaadu wax badan laguma reeban walidaalika qisatu lifki waxay muslimiinta u saamaysay qur-aankuna intaa u sheegay qasadku caaisho ma ahayne nabiga iyo risaalada in la duroo la jaifeeye eh saa darteed marar badan marka la raba in lagu jaifeeyo reeraha la duri ninkuna waxaa laga yaabaa nin isaga caayay inuu isaga dulqaato laakiin xagga hoose haddii loo dhaafo waxaa weeye dhimasho waay ninkii halkaa reerka ay ka joogtay isagana dhibka ay ka soo gaarayay inuu si dayara balaasha isaga yihaahdo asal maaha saas darteed ninkan wax ku kalifay baa jira isaga qiil labaad baa la siiyey oo baadilcan la yihahdo falahu wuxuu xaq u leeyahay in yusqitahu xaddii qadabka inuu isaga rido bilicaani licaan bishari an yakuuna zawju ninku waa inuu yahay markii xaddulqadab iyo licaaniya la gelayo baaliqun qaangaan hadduu hadalka yirisabina yahay waxba ka soo qaad male aw caaqilanna waa inuu sii joogo majnuun wax kasoo qaadmay mukhtaaran khiyaalkii waayuu ku yiri oo mukrah uusan ahayn saddexdaa mid haddii ay tahay xadiidkii waa rafica alqalamu can alaaatin can isabiyi xataa yacqib wa can ilmajnuuni xataa yafiiqa wa can ilmukrahi saddexdaas in allaha wadaca alqalama wey saddexdaas mukalafiinba maaha waxaa kaloo shardiga wa an takuuna zawjatu waa inay tahay cafiifatan mid dhawsoon ko yumkinu ay suuragal tahay an tuuaa in loo tago waa inay cafiifo tahay haddiiba hadda tun ku cadaatay ama bahashaba lagu yaqaan ninka tacziir tacziir mooyeen zaaniya hadduu yidhaahdo ee waa runti beenbaba maba sheeginoo waa la hayaaba waxa uu sheegay inuu been yahay baa lagu haystay naagtan haddii hadda ka horba basinaysatay oo la xaday oy ku sugnaatay cafiifo maaha hadduu zaaniya yidhaahdo haddii hadda ka hor bay basinaysatay oo tii hore un baaba taalaba meesha isaga ereygaa uu soo cusboonaysiiyey iyo waxaa uu tagay waxoogay tacziira waa baabkeed yumkinu an tuuaana in loo tagaba ay suuragal tahayna waa waxa isaga licaanka u banaynaya haddayna iyada laa yumkinu an tuaaba hadday tahay de waxba talaabo kalaa la qaadi falow qadafa haddii uu qadfo waa ka muxtarazaadkii man habata zinaha naagay sugnaatay zinadeedu kow aw mislatan ilma gabaadiyaka binti shahri gabadh bintirka de waxaas waa iska laqwiya cuzira waa la tacsiiri walam yuraacin wax licaanahu samayna ma jiro waa la edbin laakiin baabu xuduudi iyo geli mayso iyadana gabar bil jirta waa zaaniye waxba yeeli mayso cid walbaa been way garan walicaanu licaanu an yamurahu xaakimu waa inuu qaadigaa fari ninkiiyo naagtii baa lasoo istaajin markhaati hadduusan haynin shan jeer buu dhaaran iyadana shan bay dhaaran midkii raba inaan la xadin wey walicaanu licaanka an yamurahu xaakimu qaadigu inuu fara weye an yaquula inuu yihaahdo ninkaa bilaabiya arbaca maraatin afar jeer ashhadu billaahi waxaan ilaahay ugu dhaaranayaa inii lamin asaadiqiina anigu inaan ahay kuwa runta sheegayo runtay tahay fii maa ramaytuhaa min azina waxaan ku tuuleen ku gamay ee zinadeen ku sheegay waxaan ilaahay ugu dhaaranaya inay runtay afar jeer bu dhaaran kaanahaa maqaamkii afarta markhaati inay taagan tahay baad moodaa waina hada walada ilmahana hadduu ilmo jiro laysa minii aniga igama imaninoo ma dhalin in kaana hunaaka hadduu meesha waladun ilmo jiro haddaan ilmaba jirinna inay runtay tahay baan ku dhaar afar uma yaqulu fi lkhaamisati midda shanaad wuxuu dhihi bacda an yacidahu xaakimu xaakimku markuu wacdiyo wayukawifahu u cabsiiyo wuxuu leeyahay oo wayadaca yadahu gacanta uu ka saara calaa fiihi afkiisa wa alaya wa calayhi baa ka ficay korkiisa ha ahaato lacnat llaahi lacnada ilaahay in kuntu haddaan ahay buu leeyahay min alkaadibiina beeranayaasha beenta hadday tahay manaa in kaana min alkaadibiina sida qur-aanka tacbiirkiisa ka ficnaa waayo markaad akrinaysa xikaayada adiga inaad ka dhigto meelaha qaarkood meelaha lacnad iyo carada ilaahi iyo cadaabka jiro daahir adabka qur-aanka la baray baa fiican wاlkhaamisatu ana lacnat اllahi alayhi alaya ma alayhi isaga korkiisa inay ahaato calayadi waxoogay de nin lacnad ka sheekeynaya hadda haddaan da korkayga inay ahaato isla khatar waay sooma taasi waxay leeyihin mesha waa la garanaya alayhi in kaana min alkaadibiin lacna adol llahi alayha calaya maaha adabka saasaa fiican bay yidhahdaan daahir qur-aanka male sida waata qur-aanka ilahi sheege subxana watacaala waladiina yarmuuna azwaajahum nimanka haweenkooda zina ku sheegay walam yakun lahum shuhadaau ilaa anfusuhum naftooda mooyeen markhaatina aan haysanin fashahaadatu axadihim midkood waxaa markhaati u noqonoo ah booskii u geli arbaca shahaadaatin billaahi afar ilaahay lagu dhaartay muxuu ku dhaaran inahu la asaadiqiin inuu run sheegay wlkhaamisatu midda shanaad ana lacnat allahi calayh korkiisa lacnad ilaahay ay ku dhacdu ku dhaaran in kaana min alkaadibiina beenta dhata midda la wacdinayo ee gacanta afka laga saarayana wacdigu nabigaa wacdiyey sala allahu alayh waalihi wasalam oo nabigeena wuxuu ku yihi markay halkaa marayeen ilaahay wuxuu og yahay midkiin baa been sheegaya wuxuu kaloo yihi cadaabka adduunka ka fudud cadaabka aakhiro wuxuu kaloo ku yihi tashanaad markay joogaan inaha almuujiba tanaa cadaabka ilaahay waajibinaya lacnadii iyo caradii waxbaad isku waajibinaysaa waa kadaa haddaad beentaa tahay wacdigu taasuu uga jeedaa mualifku raxima allahu tacaala faidaa facala daalika sidaa hadduu sameeyo saqaa canhu waa ka dhici xadulqadfi baa ka dhici wantafaa canhu waxaa ka nafyoomi oo kafka ka banaan mari banaanka ka mari nasabulwaladi ilmaha afirkiisa wabaanat minhu islaamtiina way ka furmi waxarumad cala ta'diidi weligeedna xaaraan bay ka noqon dadka intay ku nool yihiin hadday aadaan labadooda ka soodaan isma guursan karaan walazimaha waxaa ku waajibi xaggeeda u wareegi xaddu zina xaddii zinada u wareegi waana xadiidkii nabig ala sala slam markay xilligaa kaftay wuxuu saxaabadu yidhahdeen sunnada nabigu waxay ku tagtay in la kala geeyo labada isleexaansantay walaa yajtamicaani abadan weligoodna isku soo noqon maayaan ilmahan ayaa dhalay ina hooyadii wey axkaam waladizina baa la siin walahaa iyaduna xaq waxay u leedahay markii xilkiiyo culayska lagu soo wareejiyo an tusqitahu can nafsihaa inay kaga rida bilicaani licaan oo fataquula ay tiraahdaa biamri alxaakimi arbaca maraatin afar jeer ashhadu bilaahi baan ku dhaaray inahu ninkani la min alkaadibiina inuu yahay fii maa ramaanii bihi waxdatan ugu soo tuure zinada inuu been sheegayso waa si yidhi wayadraw canha alcadaaba an tashhada arbaca shahaadaatin bilaahi inahu la min alkaadibiin afar jeer bay ku dhaaran taasay xaddi iskaga deeli karta cadaabka uma taquulu fi lkhaamisati waxay dhihi bacda alwacdi kamaa sabaq sidii hora tagtay marka la wacdiyana kada ilahay ka yaad la yidhaahdo wa calaya adabullahi bay dhihi wa calayha adabullahi iska dhe calaa ilaahay korkeeda inay ahaato in kaana min asaadiqiina minduya fain facalat daalika hadday samayso saqata canhaa waxaa ka dhici xaddu zina midkoodna la xadi maayo laakiin ilmihii hooyadii inay dhashay waa la hubaayo way qirsan tahay aabbuhuna waa diiday cidii qirsan buu raacaya kullaba hooyadiia hooyadii baana loogu abtirin ibnu umihi wey ina hooyadii halkaasa la mari baab liaan waxyaabaha xadiidka ee nasabka lagu sugi karaa mar baan ka hadli doona intaa kadib abaabu nikax wixii la xiriiray baab ridaac baa ugu dambeeya baynu dhamaystirana su-aalaha waxaan ka gaaraan ka jawaabi doona hadii ala yihahdo baab ridaaci baabkana baabkii nuugmada weeye ilmaha la nuujinayo idaa saara haddii ay soo kacaan ay dararaan libintin libinti tisca tisci siniina gabadh sagaal jirto sagaal gaartay laba nabcaana hadday kasoo dararaan ay ka yimaadaan gabadhi sagaal gaartay baa caano yeelatay waxaa laga yaaba inaad la yaabtaan min wafin tagma galma loo tegay bay caano la yeelatay oo min hayrihi wax kale ama sabab kalaaba caanaha keentay fa arbacat waxay muujisay iflan ilmo lahu leh duuna alxawlayni laba sano ka yar amsa radacaatin shan jeer bay nuujisay oo mutafariqaatin kala tagsan saarabnahaa wiil ay dhashay oo kalu noqon ilme wiil keli noqon fayaxrumu calayha iyada guulkeeda xaaraan buu ka noqon huwa isaga iyo wa furuucuhu wuxuu sii dhalaba faqad oo keliya walaalihiisa kala shaqa kumale isagay xaaraan ka noqon iyo wuxuu dhalaba wa saarat ummahu iyadana hooyadii bay noqon fataxrumu calayhi hiya iyadu xaraam bay ka noqon inuu guursado wa usuuluhaa dadkii iyada dhalay iyo wa furuucuhaa wixii iyadu ay dhashay wa ikhwatuhaa walaalaheed wa akhawaatuhaa walaalaheed dhadig iyo wiilal iyo gabdhaba ilmahan gabadhna waa noqon karaa gabadh hadduu yahay wiilashii walaalaheed ahaa iyo usuul iyo furuuc raggii guur waa ka xaraam hadday wiil yahayna iyad iyo usuul iyo furuuc iyo walaalaheedba wixii dumar ahaa guul waa ka xaraam annabi ala slam wuxuu ku magacaabay hooyo wa ummahaatukum alatii ardacnakum wa akhawaatukum min aramaac dugmadii walaalana waa lagu noqdaa waalidna waa laysugu noqdaa nabigeena waxaa kaloo ka sugan calayhi salaatu wasalaam axaadiis fara badanoo min hada albaabi oo uu ku magacaabay qaacid ahaanna uu ku yihi yaxrumu min aridaaci maa yaxrumu min anasab wixii wada dhalasho xaaraam kaaga noqon lahaa guurku nuugmana xaaraan bu kaaga noqon qaybana waa sii faahfaahiye xataa ninkiina ilmaha ninkii islaantan haddii la qabay ninkii qabayna aabbuu kuu noqon walaalkiina adeer buu kuu noqon walaashiina eeday kuu noqon islaanta walaasheedna waa habaryarta walaalkeedna waa abtiga hoyeedna waa ayeyda ilmeheedana waa walaalaha ninay dhashay sidii unbaa noqonaya gabaray dhashay oo xurmadiibaa idin dhex mari miiraaskii iyo iyadu kuma jiraan saddex arrimood buu sheegay marka ilmaha la muujinayo saddex sana inuu ka yaryahay laba sana inuu ka yaryahan le qur aanka wafisaaluhu fii caameyn iyo liman araada an yutima radaacata iyabaa la daliishaday waxaana nabig ala slaam ka sugan oo kaleeto nuugmada waxaa xaaraantinimeeya wixii ah qabla alfitaami intuusan ka go-in nuugmada nuugmadiina laba sana lagaga go-a na waxaa kaloo ka sugan inuu laa ridaaca ilaa maa kaana fi lxawleyn nuugmo ma jirto wixii ahaa labada sana gudahooda ama aha intaasoo dhan baa loo daliishanayaa labada sano kamsa wadacaatin mutafarriqaatinna waxaa loo daliishaday xadiidkii muslim ee caaisha kaana fii unzila min alqur'aani cashru radacaatin macluumaatin yuxarimu toban nuugmood la kala yaqaanoo kala googo-an ku xilmuu xaraam ka dhigaan ilmay ka dhigaan uma nusikna waa la naskaytay bikamsin macluumaatin shan nuugmo oo kala googo-an buu ilmuhu ku xaaraam noqdaa macnahan axaadiid kala xoogeynayso waxay leeyi laa taxarimu lmasatu walaa lmasataani walaa rawcatu walaa rawcataani hal maroo la muujiyey iyo laba maroo la muujiyey hal mar buu muudsaday labau muudsaday ma xaraamnimeeya shantuna taasaa laga keenay yaxrumu calayha wa furuucinta ka dambaysana yaxrumu min aridaaci maa yaxrumu min annasabi baa la deliishaday waintaana labadu caanuhu haddii ay soo kacaan oo naaska gabadhu caana soo buuxsamo min xamlin min ajli xamlin uuray min zawjin nin ureeyey qaba saara radiicu ilmihii nuugay wuxuu noqon ibnan lizawji ninkaa qabay wiiluu dhalay oo kale u noqon fayaxrumu calayhi radiicu radiicani waa ka xaaraam iyo wa furuucuhu faqad isaga iyo wixii furuucdiisa ahayd xaaraam buu ka noqon ilmaha nuugaya oo hadday gabar tahay ninkii islaantan qabay ma guursan karo bintuhu min arabaacati wasaara zawju abaahu ninkiina ilmahan aabbuu u noqon fayaxrumu cala radiici waxaa ka xaaraama huwa ninkii aabbahaa iyo wa usuuluhu dadkii isaga dhalay iyo wa furuucuhu wuxuu dhalay wakhwatuhu walaalihiisa ragga iyo akhawaatu walaysa gabdhaha sidii hooyadii oo kaleeto noqon wey fayaxrumu nikaaxu waa xaaraam wayaxilu nadaru walkhalwatu inay gaar isla noqdaanna way banaan tahay sidii walaalihi is-aragii iyo isfiirintiina way banaan tahay sidii maxaarimtii kan nasabi sida nasabka oo kale duuna saa'iri axkaamihi axkaamtii kale nasabka sa qaadan maayaan kalmiraati dhaxal ribac laysuma dhaxlo wanafaqati wujubu nafaqana laysuguma intaasi waa iyagana baab ribac mualifku raximah llahu tacaala uu kaga baxay halkaasaan ku daynaynaa abwaab jinaayaat iyo xuduud kitaab jinaayaati wa kitaab xuduud baa inoo dhiman maadaama cashirkii cumdaha uusan jirin labadan habeen ee soo socota kanaynu wadaynaa insha allahu tacaala si haddii alla yidhaahda sabtida dambe booskiisa iyo xadda baa laga yaabaa wax kaloo muxaadaraada inaan gelina laakiin dib baan kasoo sheegi doonaa sheekh baan ku siin doonaa wuxuu yihi nasabku laba su-aalood baa ii timido midi waxay nasabku ma lagu sugi karaa d n a shaki kadib nasabka la sugayaa laba mid weeye nasabku haddii uu ku yimid daahirkii qawaacidii sharcigii alwaladu lilfiraash iyo sugitaankiisa d n a uma baahna d n a-na laguma nafiyin karo sharcan d n a laguma nafiyin kara markaan leenahay laba laba waanu leenahay d n a yaqiiniyo hubaal ma aha d n a hubaal ma waxa kaloo dhan markaad ka soo tagto lama ogtahay wax badan baa laga faray waxa kaloo dhan markaad ka soo tagto qaladkan shaybaarka ee la adeegsanayay waxbaa isaga qaldami kara cilladna way geli kartaa wax daahirka sharcigu sugayna wax shubha iyo shaki ku jira nasab laguma nafiyin karo taasi waa masalada koowaad nasab ariiq sharci a ah la iskaga nafiyey oo baabu licaan maray xilligaa kadibna d n a laguma soo celin karo oo xukunka sharcigii waa dhacay d n a maxay anfacdaa baab ay sugi kartaa jirta keligeedna maaha oo marba waxaan rabay masalatu nasab inaan silsila muxaadaraad oo shan lix ilaa toddoba gaaraya aan ka qabtaan rabay laakiin nasabka siyaabo kala duwan baa lagu sugaa waxaa lagu sugaa alqaafa waxa la yidhahdo dadkan isir aqoonta la yidhaahdo masalada b n aadana mas'alatu lqaafay dabada ku haysaa qaafadu waxay ahaayeen dad ilaahay mawhibo uu siiyey markuu saa u fiiriya labada qof oosan weligii arag labada isdhashay u garan dhiigooda tan iyo kan wa isdhaleen buli run bayna noqon nabiga xilligiisa ala salatu sla zayd bn xarisa nin cad bu ah wiilkiisi usaamata bn zaydna nin yar madow bu ahaa nux nux baa jiri jirtay marka muusan dhalin muusan dhalin maalinkii dambe labadoodoo meel wada hurdaa madaxoodana goog ku dadan yahay lugahooduna banaanka yaallaan baa nin raggii ah soo maray saasuu u fiiriyey wuxuu wallahi allahu isale nabigu aad buu u farxay sal la alay slam ninna makuu yimid maqaamu ibraahim lugihii nabi ibraahim raadkoodii uu fiiriyey nabigoo meesha joogana lugihiisu arkay wuxuu yii ninkani ninkan way saleen ninkani iyo raadka ninkana way saleen dad ilaahay mawhibo u siiyaa jira qaafaa la yidhaahdaa haddii ilmihii qabqabad iyo shaki yimaado waa lagu shaki baxaa qaafada waxaa labaadoo lagu shaki baxaa oo nasabka lagu sugaa waxaa la yidhahdaa qurcada iyo qorituurka de kitaabkeenu waa muktasare ah. suwar waxaa iman kara ilmihii la isku qabsado suwar la isku qabsadaa iman kara nin baa haweentii furay ciddadii baa ka dhamaatay nin kalaa guursaday lix bilood kadib bay ilmo dhashay kii hore u ekaaday afar sane kama soo wareegina anaa dhalay buuyi kana anaa dhalay buuyi ama laba nin baa si qaldanaad ugu wada tegay oo mid walba saxuu yahay moodayo ilmay qaaday yaa dhalay qurcadu mar bay soo gashaa nasabka sugitaankiisa oo xaqa lagu kala saaraa d n a waa min haada albaari wixii shaki ku jiraa lagu kala shaki baxaa laakiin wixii nasabkiisu cid u dhacay daahirka sharciga dhan u dhacay d n a wax kama tarto qofka labaadi wuxuu leeyahay ninkan wuxuu leeyahay saddexda beriye dambe waxaan aadaynaa fadsiga waan soo gudbin doonaa idinkaan weydiin nin gabar guursaday saacado kadib uu furo asagoo u galnoon caqdigana uu dhaco iyadoo aan la cayimin meherkii gabadha meherkeeda meher bay leedahay maya mufawado aan loo magacaabin loona galmoonin wax mehera mala laa junaaxa calaykum in طalaqtum الnisaa maa lam tamasuhuna aw tafriduu lahuna farida marka maxaa lagaa rabaa umaticuhuna mutaiya waxay saga laabo xoogay waa la furay haweentu dhib bay ku noqotahay umaticuhuna isaga samey waxaan kusoo gabagabinaya ninkani codsigu kale wuxuu yihi kitaabka muntaqaha muntaqa akhbaarkaan aadaynaa ee sheekh maxamed akriyo saddexdaa maalmood ee dambe inaan lagu darin maarabna warkaas war la fahmi karo waay lakin waxaa rabaa idinkaan kusoo celiyo ah, qayb idinkeedi kamidu uhadlay marka maadaama ardayda ay jiraan cashar kale inay ku taxan yihiin waa iska daynaynaa insha allahu tacaala maalmahan dambe casharka sheekh shariifna ma jiro casharkaa kale ka faa'iidaysa subxaana allah bihamdika ashhadu an laa ilaha illa